saaxiibbadaada doonta kula saaran taduuru waad wareegaydaahoo kacbadaad u jeesanee xayu daarad taduulu waad wareegayda oo kacbadaad u jeesanay macahaa doonta la jirkeeda hadday awal adoo kacbada u jeeday meel kale u jeesato iyadu adugu kacbadaad u jeesanay wailaa in lam tastadic daalika haddaadan sidaas awoodin fasalli tuko qaacidan xaalaa tahay midkii fadhiya imaamu lbukhaari mucallaq ahaan ayuu uga wariyey jaabir bni cabdillaahi abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhumaa inay doonta ku tukan jireen ayagoo taagan jaabir ibni cabdillaahi bni camar bni xaraam alansaari abi saciid alkhudriy sacad ibnu maalik alansaari labaduba waa laba ansaari labadooduna waxay ka mid yihiin min almukiriina toddobada saxaabi oo la yidhahda mukiriinta mukir waa mid axaadiis badan wariyey kun ka badan wariyey waa toddoba saxaabi afarna waa ansaar saddexna waa muhaajiriin afartii ansaareed labadaanaba ka midaba jaabir ibnu cabdillaah iyo abi saciidin alkhudriy sacad ibnu maalik anas ibnu maalik iyo abu hurayra waa afartaas ansaartu abu hurayra ugu badanoo shan kun iyo saddex boqoloo xadiis ka badan uu weriye isagu isagaa ugu badan saddexda oo muhaajiriintaana waa caaisha bintu abi bakr sidiiqa radia allaahu canhaa cabdullaahi bni cabaas iyo cabdullahi bni cumar toddobadaasaa la yidhaahdaa mukiriinta saxaabada mid kastoo ka miduhu kun xadiis ka badan wariyey mid kun laba kun saddex kun shan kun marka waxaa ka dhexeeya inay yihiin mugsiriin waa toddobadoodaas labadan saxaabiy oo mugsiriinta ka mida ansaariyiinna ah doonay ku tukadeen iyagoo taagtaagan xasanulbasrina wuxuu yidhi oo taabici ah tusalli waad ku tukaydaa qaa'iman xaalatad u taagan waxaa la rabaa inaad adoo taagan ku tukato doon haddaad raacdo ee fadhiisan maydo maa muddaad ku tukanayda istaag lam tashuqa aadan dhibin calaa asxaabika dadka kula saaran oo saaxiibbadaa ah dhigiddana waxaa loola jeedaa yidhi ibnu abijamri waa inay laga cabsan in doontu la rogmato saasaa loola jeedaa taduuru waad wareegaydaho kacbadaad isku aadinay ma aha doonta la jirkeeda adoo doontaada saaran meeshay rabta ha u dhaqaaqday adugu kacbadaad u kala wareegay mar walba wa ilaa in lam tastadic calaa daalik haddaadan sidaas awoodin faqaacidan fasalli tuko qaacidan xaalatahay midkii fadhiya labadaas saxaabi iyo taabicigaas sidaas ay yidhaahdeen xadiid marfuucaha ku soo arooray oo nabiga laga wariyey sala allahu calayh wasalam daaruqudniyaana sunankiisa ku wariyey cabdillaahi bni cumaraa nabiga ka wariyey sala allahu calayh wasalam ahlucilmiga gobol ka way qawiyeeyeen oo waaba saxiixiyeen waxaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam salaati fi safiina doon ama markab salaad lagu tukana doon ama markab salaada lagu tukanaa nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalama salli qaa'ima adoo taagan tuko ilaa an takhaafa algaraqa inaad ka cabsato maahan inaad biyaha ku dhacdo ku maashooto hadaad cabsato fadhigaad ku tukanay qaacidadaasaa markaa qofka muslimka xugun ah xadiiskaas marfuuca ah waana siday saxaabadii u fahmeen waxaa laga qaataa xadiis aahaartan iyo xadiidkan in lagu safro badda oo doon ama markab la raacaa aslan waa jaa'is waa bannaanta laakiin laba shardi alimaam ibnu abijamra uu sharxiisa ku sheegay zamanka aada safraydaa waa inuu saalix u yahay safarka ee wadi waqti baddu kacsan tahay oo dadkii doomaha ku safray agarkoodii halaagsamayaan waa xaaraan qadcana mana bannaana inaad ku safarto xajka kuma aadi kartid meel kalena kuma aadi kartid waktigu waa inuu saalix u yahay in badda lagu safro ee wad wakti baddu ay kacsan tahay oo doomihii ay halaagsamayaan oo rogmanayaan ma bannaana inaad badda ku safartaa bal nabigaa xadiis ahaan loogu wariyey man rakiba albaxra cinda irtijaaji famaata faqad bari'at minhu dima sheekh naasirna silsilada saxiixa ku soo arooriyey xadiiskaas qofka badda ku safra waktiga baddu kacsan tahay ballanka iyo dimada alla beriyay ka yimi ma bannaanoo waa xaaraan qadcan ah baddu markay kacsan tahay oo halaageedu iyo khasaaradeedu badan tahay badda qofku inuu ku safraa shardiga kalena waa xaaladda aad ku safraydo gaadiidka aad raacaydaa waa inuu yahay doon ama markab saalix u ah safarka oo lagu yaqaan in lagu safro oo sida badan dadku ku safri jireen lagu badbaadi jiray alwaax laysku kawkawiyey oo aan waxligeed wax ku safray la arag oo inta lacag lagaa jabsado la yidhi raace markaad meel tagta iska tuur waa xaaraan qadcana inaad ku safarto mana bannaano sida tahriibayaalku u safraan meesha xeebtaay tageena xoogaa laisku kawina lacagtaa laga jabsana kaasa leeya halkaanaa la qabtaa saasaad u qabanay saasaad u riixe saasaad u wadee ayadaa dhaqaaqi doonta markaad tagtaan xeeb ka dega iska carab xaaraan qadcana wey qofkaasana hadduu taas ku safro ee naftiisu saas ku dhimato naartuu gelaya waana ku waaraya naartuu gelaya waana ku waaraya kitaabka allaa diidan qofku naftiisa inuu dilo nabigaa diiday axaadiista saxiixaynka bukhaari muslim allah wuxuu leeyahy subxaanaه wa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima ha dilinina naftiinna allaah waa mid naxariis badane ha dilinina ma banaana qof inuu naftiisa dilaa hadduu ku safro doomaha tahriibka qofkaasu naftiisa inuu dilo u bareeray hadduu ku dhintana qaatilu nafsihi wey nabigana xadiidka saxiixaynka ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen qofka naftiisa dila markuu ka hadlayo wuxuu yidhi khaalidun mukhalladun fi naar naartuu gelaya waana ku waara waana lagu waarina waa ku waaraya markaasaa naarta weliba waxaa dheeraad u ah asaga marka jahannamo lagu tuuro aa qalabku isku dilay isku dila inta loo dhiibo aa laleeyahay waa cadaab dheeraadahood naarta lagugula dhex cadaabayo ee isla dhac xaran qacan tahriibayaalkaw rabbi ka baqa naftiina ha dilinina jahanamo ha u aroorinina dhulka lagu safayo oo laftirkiisu lama degaanka waa xaaraan waa qof naftiisa dilaya badda la marayana waa xaaraan meesha loo socdaana waa xaaraan inaad aaddaa imise xaaraan isi saaran qaabka loo safraana waa xaaraan kale toddobaan ahaynoo midaa sheekaynay gabar iyo lix wiilaan ahayn gabadhiyaa dhaqaaqi weyday maanaan oqoon laakiin haddii soomaali inay hadaan midabku u ekaa lixdayadiyaa la yidhi saddexba mar ha qaado oo gabadh kale waa jinabi ka ah uu sitaa marka dambe meel iskula baktaan hadday rabaan isagoo naar islam ajnabiya sida oo xambaarsan inaa lilaahi wa inaa ilayh dulli badana intaas waxaa loo loo socdaa maahan janno maahan cibaado waxaa loo socdaa waa adduunya oo gaalo laga raadinayo weliba risqiga ilaahay meel kastuu yaalla ilaahay ugu talagalay imisaa tahribto meel cidlaa ku baktiday imisaase dhallinyaradii ay ka tageen iska ladan oo ilaahay u gargaara marka waa arin xaaraan qacana qofkuna uu ku mudanayo jahanamo inuu galo kuna waaro marka badda in lagu safro labadaa shardiya leeda waa in qalabka lagu safrayaa saalix uu u yahay lisafar waqtiga iyo zamankuna saalix lisafar labada shardiyuuna sheegaya sharx alcilmiguna ay sheegaan xadiidkana waa naga sheegnay marfuuca waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa maraakiibta iyo doomaha marka qofku ku safro salaadihii waa layska rabaa waxaana la rabaa in qibladana loo jeesto istaagna lagu tukado maxaa yeelay qalabka lagu safraya qalab saxiixa markabaad saaran tahay doon weynoo wanaagsanaad saaran tahay ta istaagto tuko qibladana u jeesto haddaad awoodi weydo oo aad cabsato oo istirahdo amaad badda ku dhahdaa fadhiyaad ku tukayda fadhiyaad ku tukayda haddaad qibladii gara weydo waa tukayda meeshaad u malaydaad u tukayda haddaad u jeesa weydo meeshaad awooddaad u tukayda fattaqu llaaha mastadactu alla ka baqa intaad awoodaan nabiguna wuxuu wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactu daan amar idin siiyo intaad awoodaan kala imaada ahlcilmiga badankooduna waxay sheegeen qofka saas u tukada salaadiisi waa nabad wey soo celinna imaamu shaafici laakiin wuxuu yidhaa hadduusan qiblada u jeesan waa soo celina laakiin deliil in la soo celaayo lama hayo lama hayo doonta iyo maraakiibta diyaaradaha lamida akaru naasi diyaaradaha markay ku safraan waa fadhiistaan markay tukaayaan iskumaba dayaan waana jahli daraaddiis diyaaradahana keligoobaa kitaaba laga qoro sida loogu tukado iyo sida loogu soomo iyo sida loogu afuro mid waaba ka haya doon iyo diyaarad diyaaraddaas iskumana dhow diyaarad haddaad istaagto ma cabsaydi amaad fariintaa oo ka fariinta ismeli ood hawada ku dhacdo maba cabsay laakiin doontu waa dhici karta inaad cabsato inaad dhulkii joogto wax weyn kama duuna soo ma jeedin meelo badanoona waxaa jira aad ku tukan karto jamaaca iyo istagu lama arko laakiin adiga naftaada laga hadlay dad meel kala weydo wadada la maro ee kuraasta udhaxayda waktiga raashin kala dhiiba wakti aan waa ku tukan kara meelo kalean lagu tukadana waa leeda laakiin haddee qof diinkiisa ka xeshoonayo isla dadku amay kula yaabaan de iskuba dayima iskuba dayima aduu roona adoo kursigiisu ku adoo istaagi karana kursiga kuugu ansixime sababtoo ah istaaga salaada la istaaga waa rugni min arkaani salaa rugniguna wuxuu ku dhacaa in la awoodi waayo rugnigu si kale kaaga hari maa marka haddaad awoodi karto ma kuu banaana istaag weyna ku haddaad awoodi weydo fadhiyaad ku tukan rawa الbukhaariyu can anas bni maalikin radia allaahu canh qaala anas wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca nebi nebiga la jirkiisa sala اllahu calayh wasalam fayadacu axadunaa qofkeen wuxuu dhigi jiray darafa hawbi marada darafkeeda ayuu dhiga jiroo ku sujuudi jiray min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa daraaddeed uu marada u dhigi jiray fii makaani sujuudi meeshuu ku sujuudayuuna dhiga jiray anas ibni maalik wuxuu leeyahay radia allaahu canhu mugsiriintana ka mid ah ansaari ah radia allaahu canhu nabigaan la tuka jirnay kunaa waxaay nusalli kuwa tukada maca nabi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam nabigana salaada markuu ku jiro siduu horay wax uga arku gadaal wax uga arki jiro waa xadiid saxiix lama hayo daliil sheegaya salaada markuusan ku jirin inuu gadaal wax ka arkayo laakiin xadiiska wuxuu ku sugan yahay salaada markuu ku jiro horay siduu uga arko gadaal uga arki jiro dadka marka ka daba tukanay waa ujeeda waxay samaynayaan wuu arkaayey wuu iqraariyey marka waa uu ogolaaday nabiga ogolaaday wey sala allahu calay wasalam kunaa waxaan ahay nusallii kuwa tukana maca nebi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fayada-u wuxuu dhiga jiray axadunaa mid naga mida darafa fowi marada uu sito darafkeeda min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa daraaddeed fii makaani sujuudda meesha sujuudu darafka dhigana markaasuu ku sujuuda markaasuu ku sujuuda xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa inay bannaan tahay mara ama wax kale qofka tukana inuu dhulka iska xijiyo kulayl daraaddiis ama qabow daraaddiis waxaa la mida dhagxaan haddaad ku sujuudi weydo waa la mid hadaad meeshii wejiga dhigi weydo dhagxaan wey ama waa oo kumuday ama waa kulayl ama waa qabow marada aad sidato darafkeedaad iska xijina waa ku sujuudi koofida madaxa kuu saaraan iska xijina waa ku sujuudi dii kale waa ku gubanaydaa meesha saasuu yeelaa qof waa u banaanta waa u bannaanta waxaa kaloo xadiiska ku sugan uu yidhi xaafid ibn xajar iska xijintaas xaalad oo dhibaataho keentay markay timaado wey oo meeshii lagu sujuudi waayo laakiin asaalatan waa in qofka wejigiisu bannaan yahay koofi aysan ku aadanayn cimaamadu ku aadanayn gabar xijaabkeed ku aadanayn weji banaan waa in la saaraa meesha sujuudda asalku waa saas ee xaaladan dhibaataa banayday dhibaataa bannayday jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen kala qaad male mara qofku sito mara markuu dhaqaaqo dhaqaaqayda iyo mid kaleeto kulli waa isku mid imaam shaafici asagu wuxuu yidhaahdaa marada adiga jirkaaga la xidhiirta oo markaad dhaqaaqdo dhaqaaqayda middaas sujuudda iskama xiji kartid dhulka laakiin sida ibn abi jamriga sharxa uu ku sheegay aimada kalena baraarujiyaan saxaabada waxaa la yahay xaaladooda maro weyn maro weyn oo qayb ay huwan yihiin oo qayb dhulka iska daadsan tahay oo ay ku sujuudayaan oon qaybtaasu dhaqaaqayn xaaladaas maba lagu oqona marku iriiriyu ku ah ciriiriyu ku ah markaa sawaabkii wuxuu yahay haddii meesha aad ku sujuudi karto wejigaagu waa inuu bannaan yahay oo aan wejigaaga mare adigu aad seeto aadan u dhigina meesha aad ku sujuuddo oo wejiga iyo meesha aad ku sujuudayda aan loo dhaxayn hadday dhibaata keento ama qabow ama kulayl ama meeshii oo wejiga aan la dhigi karin oo dhagxaan iyo qodxaleh waa kuu bannaan tahay marada aad haysato darafkeeda inaad iskaga dhigto wey sidaas weeye khushuucii salaadaanaba laguba ilaalina sababtoo qof dhibban oo dab ku sujuudsan meel kulul oo cirid ah ama qabow baraf ah ama dhagxaan mudaya ku sujuudsan salaad ku khushuuci ma salaada khushuuceeduna waa lumbigeedii iyo dhuuxeedii waa muhiim can aas bni maalikin radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalama ra'aa wuu arkay nuqaamatan xaako fi lqiblati qiblada masaajidka ayuu ku arkay fa xakaha wuu xogay nabigu biyadii gacantiisuu ku xogay wa ru'ya waa la arkay minhu nebiga xaggiisa karaahiyatu nabcaysi ow ru'ya waa la arkay karaahiyatu nebiga nicidiisa lidaalika arrinka u nacaa iyo wa shiddatu arrinkaa siduu ugu adag yahay calayhi nabiga wa qaala nabigu wuxuu uhi ina axadakum qof idinka mid ah idaa qaama markuu istaago fii salaatii salaadiisa fa innamaa wax kale maaha yunaajii rabbow rabbigiisu la koodaa ow rabbow rabbigiis baynahu asaga iyo wa bayna qiblati qibladiisu u dhaxeeya falaa yabsuq falaa yabsuqanna yuusan candhuuf u tufin fii qiblati qibladiisa walaakiin can yasaari bidxiisa u tufo ow taxta qadami cagta hoosteeda ha ku tufo uma akhada nabigaa qabtay darafa ridaa'ihi go-iisii darafkiisuu qabtay fabazaqa candhuufuu ku tufay warada nebigu waa ku celiyey bacdahu maradii gobolkiis calaa bacdi wa qaala wuxuuna yidhi ow yafcalu haakada ama saas ha sameeyo rawa albukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin anas ibnu maalig wuxuu bukhaari ka wariyey radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam ra'aa nuqaama xaa ku arkay waa xabka oo xabadka ka soo go-a ama madaxa ka soo go-a ah, koruu ka yimi ama xabadka xaggiisuu ka yimi kaas afka soo gala nuqaamadaasoo fi lqiblati ku sugan ama fi lqiblati fi lqiblati waxaa loola jeedaa fi lxaa'id derbiga allatii fi ljihati lqibla derbiga oo xagga qiblada xiga ayuu ku arkay xaako ku dhegan faxakaa nabigu waa xogay biyadii gacantiisa taas maxay ku tusaydaa nabiga sala allahu calayhi wasalam tawaafuxiisa waxaa ka obsala meesha ku tufay iskalama weynaan gacantiisuu ku xogay oo uga fujiyey masaajidka tawaaduca nebi moxamed sala allahu calay wasalam weynankiisa wuxuu ku tusayaa masaajidka sida loo weynaynayo waman yucadimu shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alqulub ilaahi weynaa shacaa'irtiisa qofka weyneeya weynayntaas alla ka cabsiga ka dhalatay ka timaada filmasaajidu waa gudihii alle la weyneeyo wasaqda laga ilaaliyo la nadiifiyo nabiguna waa amray in masaajidda la dhiso xaafadaha iyo meelaha looga baahan yahay ha laga dhiso masaajid kale yaan la kor saarin laakiin meel looga baahan yahay ha laga dhiso wuxuu kaloo amray wa an tunadafa wa tudayaba in la nadiifiyo lana carfiyo masaajidda nabiga amray sal la marka qofka muslimkaa masaajidku waa inuu ku wen yahay nadaafadiisa waa inuu ka qayb galaa carfintiisa ilaalintiisa in candhuuf lagu tufo maaha ma banaana waa xaaran qacan in la wasaqeeyo maaha gobashiisa in qalin lagu qoro maaha hadda gobashaas masaajidka taalla waxaad arkay midaa ku qora iskaga falaado telefoon lambarkiisu iskaga qor ama magac bal qaaraad ku sawiray waa xaaraan qacan adeer ha halaagsamin waa baydkii alle waa gurigii alle ma gurigi allaad hallayne subxaan allah mana laga fujo karo weliba si kastoo damboo la yeelkugu sheeg hadhow dembigaas aduu kuu soconaa weligeed intay wasadaad ku dheganta masaajidda waa in la ilaaliyo faxakaa nabigu waa xogay biyadii gacantiisuu ku xog gacantiisuu ku xoga uga fuji caruurta yaryar waa in laga ilaaliyo waa in qof kastoo muslima uu iska ilaaliyo oon masaajidka la wasaqayn masaajidka waa inaan la wasaqayn oon wax lagu qorin oo rabbi looga boqo caruurta laga celiyo dadka waaweyn iska celiyo qof walba rabbi waa in uga boqo daaqadaha candhuufta marka laga tufaa waa inaysan taaban candhuuftan kan shabaqaaba ku dhegen saad uga ilaalida lamaba arka iska fiiri masaajidka marka candhuufta tufee waa horta qiblada waa xaaraan ma la ogola koo labo daaqada aad ka tuufaydana waa inaysan taaban oo aan qiblada ku aadanin day taabato dembiil ah masaajidka lama taabsiyo canduuf waa xaaraan ma banaana wa ru'iya waa la arkay minhu nabiga xaggiisa karaahiyatu nibcays nabiga waxaa la arkay arrintan candhuufta taabatay derbiga masaajidka inuu nibcaysanayo nacayo wax nabigu nacya ma banaano oo amase ru'yo waa la arkay karaahiyatu nabiga nafcaysigiisa lidaalika arrinka uu nafcaysana iyo washiddatu nabiga inuu arrinkaasu ku adag yahay caleyh korkiisa arrinkaas washiddatuhu arrinkaas inuu adag yahay oo arrin weyn uu u arko maahan arrin yar uma arko arrin weynoo khataruu u arka calayhi nabiga arrintaasu ku adag wa qaala nabigu wuxuu yidhi inna axadakum qof idinka mid ah idaa qaama markuu istaago fii salaatii salaadiisa dhexdeeda fa inamaa wax kale maaha yunaaji rabbo rabbigiisu la kooda rabbigiisa soo qaabila qofka tukana waa qof rabbi la kooda markuu nabigu salى الlahu عalيه waslm xadiis saxi muslimka wuxuu yidhi markuu qofku yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin rabbi waaba u jawaaba wuxuu leeya xamidanii cabdi addoonkaygu waa i ammaanay الraxmaani الraxiim markuu yidhaahdo rabbاlcaalamiina hadla asnaa calaya cabdii addoonkaygaa i tilmaamay tilmaantii aan lahay ugu tilmaamo oo naxariisa markuu yidhaahdo maalik ywmi اdiin rablcaalamin wuxuu leeya majadanii cabdii addoonkaygu waa i markuu yidhaahdo addoonku iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin kaligaa aan ku caabudaynaa kaligaana kaalma kaa dalbaya cid kale caabudi mayno cid kalena kaalma ka dalban mayno rabbi wuxuu dhaha haadaa bayni wa bayn cabdi waa taas aniga iyo addoonka inta naga dhaxayn rabbi iyo addoon intaasa isku xirta keligiis caabud keligiisna gargaarka dalab oo cid kale gargaarka dalab rabbi iyo addoon intaasa u dhaxayn haddaad intaas lagaa waayo ood ilaah qayrkiis caabuddo adiga alla waa kala go'day xarigga alla waa goy haddaad cid kale gargaar ka dalbato oo waxaad ka dalbaydaana ay yihiin wax rabbi maahan aan makhluuqu awoodin xariggii adiga rabbi ka dhe xiriirka waa jab waa ad haada bayni wa bayna cadli markaasaa rabbi yidhaahdaa weli cabdi maa sa'ala addoonkaygu wuxuu iga baryuu leey markaas hadda ugu muhiimsaneeda addoonku inuu ilaahay baryo maxaa kuugu daran in ilaahay xaqa kugu afrajiyo kaasaa kuugu daran ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim hayr ilmaqduubi calayhim wala daaliin ilaahu jidka toosan oo jannada taga igu rid aada leeda allow kaas igu toosi jidkii nabiyaalku qaadeen shuhadadu qaadeen sidiiqiintu qaadeen saalixiintu qaadeen allow jidka yahuudda iyo jidka kiristaanka iga leexyaad leeda saasa leeda marka qofku markuu tukanaya rabbigiisu la koodaya rabbigiisu la koodaya ow amase waa shaku raawi wuxuu yidhi rabbuhu addoonka rabbigiis baynahu addoonka iyo wa bayna qiblati u dhexeeya lafdigaas qaara waxay yidhaahdeen wuxuu tusaa rabbi inuusan addoommada ka sarreey maxaa yeelay qiblada iyo addoonkuba rabbi u dhexeeyaa ley marka waxaa laga qaada ayaa yidhahdeen inaan rabbi uusan ka sarin carsha horta laba shayba waa inaad ogaataa labadaas markaad ogaatana haddaadan mucaanid ahayn waa fahmi kartaa qodob arrinta koobaad waxay tahay diinka caqli laguma fahmo nabigaa lagu soo dejiyey diinka salawaatullaahi wasalaamu calayh nabiguna saxaabaduu baray saxaabadu waa fasireen taabiciyaalkay u fasireen taabiciyaalkuna atbaacu taabiciinay u fasireen marka diinka lafdigiisa iyo macnihiisaba waa la soo raray saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin saddexdii qarni ee nabigu ammaanay ee kayrka uga markhaati kacay hal qof oo yidhi ilaahay carsha kama sarreeya ma jiro ee dhammaan waxay dhihi jireen rabbi carshuu ka sarreeya bukhaari kitaabkiisa khalq afcaal cibaadka fiiri imaamu bukhaari wuxuu leeyahay iskadaa muslimiin muslimiinta dhammaan iyo dhammaan xataa dadka kitaabka lasiiyo ahlu kitaabka dhammaan waxay isku waafaqeen ilahay inuu carsha ka saro de ka war waa khalqu afcaal ilaah ah. jahmiya tiri u le ilahay carshay kama sarreeyo jahmiya yahuud iyo kirishtaan waa ka liita uu leeyahay bukhaari bal akriya awaa-ishuu ku leey ah. jahmiya waa ka shar badantay yahuudda iyo kirishtaanka sababtoo ah yahuud iyo kirishtaan waa ka xishoodaan inay yidhahdaan alla addoommada ku dhexjiro waxay leeyiin alla waa ka sarreeya carshi muslimiintoo dhanna waxay leeyiin alla carshigiisuu ka sarreeya jahmiya waxay tihi meel kasta alla jooga wariyo war yahuud iyo kirishtaan waa ka shar badan yihiin uu leeyahay bukhaari imaamu daarami aradd cala jahmiya wuxuu leeyahay rabbi ma yaqaan qofkaan dhihin carshuu ka sarreeya rabbiga caabuda ma yaqaan uu leeyahy waana inaad tahaan rabbigaad caabuday imaamu shaafici ardaygiisa ismaaciil ibnu yaxya almusani wuxuu leeyahay dhammaan culummadii tagtay dhammaan waxay ku itifaaqeen oo ku ijmaaceen ilahay inuu carshigiisa ka sarreeyo xaafidu dahabi kun daliil ka badanaa ku soo arortuy ilahay inuu carshiga ka sarreeyo kun ka badan aayaadka iyo axaadiista sheegaya alla carshiga ka sarreeyo hal qof oo culummadii ka mida selafka iska daa waqti dambe selafka waxaan ula jeednaa kuwuu nabigu yidhi khayru naasi qarni dad waxaa u khayr badan dadka waqtigeeda jooga uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga alla qayrka ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga waa saddexdii qarni nabigu waqtiguu joogay sala allahu alay sl saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin saddexdaas qarniya nabigu kayrka ku sheegay hal imaam oo ka ah oo yidhi ilaahay carshiga kama sarreey qof keeni kale ma bal adugu labaatan maalmood qaaday soo raadi waa de hal mid laba lagaama rabo hal imaam oo a'immadii muslimiinta ka mida oo yidhi ilaahay carshiga kama sarreey ma jiro laakiin ijmaacaad dhammaan kutubteeda waxay ku qori jireen rabbi carshigu ka sarreeyo hadhow been abuur ha ku darin ha dhihin carshiga uu ku fadhiya huy war kuma dhih war kuma dhih ah. war waxaan ku yidhi ma dhagaalan lahayn carshigu ka sarreeya ah u fiirso hadalka hadhow wuxuu leeyahay anaa maqlayo dhegtaasaan ku hoyo wuxuu yidhi carshigu inta ku fadhiisto uu jiiq jiiq jiiq khafi hadda ka war iftiraaga calaamadda ahlubidca wey culamada muslimiintu waxay hahdaan calaamadda koobaadoo qofka ahlubidca lagu yaqaan waa been joog calaamaddaas aduu ka fiiriy maba dhacaydo ahlubida inaad ka weydo calaamadaas in sida badan macnaha waa dhici kartaa dadka gab laakiin agarka ahlulbidaca beentu calaamaday u tahay iyo iftiraaq soo ma jeedo marka taas waa masalada koobaad masalada labaad qof kasta waa fahmi karaa adiga hortaada shaygaanu ku aadan yahay iyo waa kaa sarreeya iskama hor timaado haddana lagu taabsiina ma iska hor imaanayo allah wax lamido maleh wax lagu shabahaana ma jiraan wuxuu doonuuna samayn karaa xataa makhluuqay dhici kartaa isagoo kaa sarray inuu hortaada ku aadanya waa makhluuqada iska daa allaha khaaliqa allah khaaliqa asaga wuxuu doonuu sameeya soo maa yafcalu maa yashaa laysa ka milihi shay wahuwa samiic albasiir laakiin makhluuqay suurtagal tahay inuu hortaada ku aadanya kaana sarreeyo qoraxdu markay soo baxaydo xaggeeda u jeeso wejigaaga ma ku aadanta ma kaa sarrayda mise waa kula simanta maya waa kaa sarrayda markay dhacayda xaggeeda u jeeso markay ata galabtaakaas bay ku aadanta casirka bacdi hortaaday ku aadanta adiga iyo waxay u dhaxaydaa meesha qoraxda u dhacda waana kaa sarrayda waa makhluuqeedow hadda makhluuqay ka suurtowdaa famaa baalu khaaliq khaaliqa maxaad u malayn yafcalu maa yashaa war alla wuxuu doonu sameeya ya alla wuxuu doonu sameeya marka haddaad rabto caqiide nadiif ah dadku nabigu qayrka ku tilmaamay u laabo wixii waafaqaa qayr wixii khilaafa waa la tuuro ciddi kasta ha tiraado yaa yidhi la fiirin ma xaafid hebelaa yidhi yaan la fiiray caalim hebelaa yidhi yaan la fiiray waa la tuura ah, wax alla wixii khilaafa diinkii nabigu ku sugnaa sala allahu alay diinkay saxaabadu ku sugnaayeen diinkay taabiciyaalku ku sugnaayeen diinkaas wixii khilaafa xaq ma noqon karaan maxaa yeele haddaan idhahno waa xaq waxay noqonaysaa kuwa salluunsanaan soo maha ilaa xaq laba maahan ah, xaq laba maaha waa mid marka masaladaasna intaasan ka geli wa qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam ina axadakum qof idin ka mid ah idaa qaama markuu istaago fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda markuu istaago fa inamaa wax kale ma ahan yunaaji rabbahu rabbigiis ayuu la koodaa aw baynahu qof aw amase rabbuhu rabbigiis baynahu qofka iyo bayna qiblati intuu dhaxayd u ahaado falaa yabsuqanna yuusan candhuuf u tufin fii qiblati qiblada waa xaaraan ma banaana qiblada xaggeeda candhuuf loo tufa walaakin halkee u tufaa marka qofkii tukaya hadday candhuufu qabato see yeelaya walaakiin can yasaarihi bidixda xaggeeda ha u tufo ow taxta qadamihi cagta hoosteeda ha ku tufo laba shay miduu rabu samayn kara bidix in u tufo laakiin taasu goormay kuu suurtagelayda bidix waa markaad meelahaas bannaanada kaligaa iskaga tukayda laakiin saf haddaad ku jirto oo bidixdii qof kaa xigo hadda qofka kuma tufayda ee qofkii meel duura iskaga tukaa daadiya keligiis asagoo salaada ku jira uu leeyahay tub ah. Ah, haddee saas maaha xabadku waa inuusan qiblada ka leexan adoo sidaadaa aad madaxa lihin iska tufe baadiyaad joogtaa meel duuraad joogtaa bannaan bidixda qofna kaama xigo lugta hoosteeda laba shayba waa kuugu suurtowdaa adoo masjidkii jooga waa kuu suurtogeli kartaa laakiin waa masjid cara waa masjid caraa oon shaguto ahayn oon gogon oolin maxaad samayn lugtaa saas ugu qodo bidixdaa fiiri waa ku tufe waa ku aas ah, baadiyaha ma joogtana ku surtooda maxaa yaale waa caro oodan salli kuma taagnin markaas caraad ku taaganta carada saas lugta ugu qode waa ku tufe waa ku aas labadaas koray kuu surtaabe laakiin masaajidkan oo gogashu taallo macnaa waxaan ula jeednaa masjid kasta oo gogur taallo ama mutuleela ama shamiitaan maya kuma tufi kari cagta hoosteeda saad ugu tufi hallayne marka sidaas wey meelaha ay kugu surtay waa halkaas uma akada mid saddexaada nabigu sheeg mid saddexaad oo hadda waaba halkaas midoo midda hadda kuu suurtogeli karta masaajidka gogasha leh halkaa midahoo dambaa kuu suurtogeli karta albaab kasta meeshii haddii lagaa xidha meela sharcigu kuu fura waa kanaan uma akada nabigu waa qabtay darafa ridaa'ihi go-isii ama cimaamadiisii darafkeeduu qabta saasuu darafka u qabta fabazaqa fiihi candhuufuu ku tufay waradda waa ku celiyey bacduhu go-i gabalkiis calaa bacdin gabalka kale oo isku tira wa qaala wuxuu yidhi ow yafcalu haakada hadduu rabana saasuu samayna marka markaad masjidkan joogto masjid gogolle macnaha masjid kastoo gogolle ama mutuleela ama shabitaa khalaas tanaa ku hartay labadii kale kuuma bannaan labadii kale kuma banaan labadii kale kuma banaan waxaa kaloo laga qaata xadiidkan laba shay sida xaafidku uu yidhi afuufidda salaadda isagoo qof ku jira inuu wax afuufaa salaadda ha u dhimi xayl xanuufta ma tufi kartay xaakada waa afuufa o aad leeda sooma salaadda wax u dhimi afuufiddaas labo khiiraxyadu salaadda wax u dhimi mahu ilaa xabadkii xaakada waxa uu ugu keenay waa dhaqdhaqaaq la sameeyey iskama soo gelin af tuhna waay labadaas wax dhihi maayaan laakiin wuxuu ku daray shaaficiyaduna waa ku daraane fiiraxyada waa inaan xaraf laba xaraf ama xaraf madanu ka soo bixin oo kalaam aysan noqon hadal ila salaadda hadal looma ogoleen ayada laftirkooda waxay yidhahdeen waa markaadan u dhib qabin ee haddaad qiradii wadi weydo ee riirxyadii waa la ogoli daraba xarafa ka soo ee qirada la joojin faatixadeed akri wey ilaa aad riirxyooto inta tiraad iska akri waxba dhimay waxaa kaloo xadiidka laga qaatay xaakada yacnuufta qofka muslimka waa daahir xale nabigu maradiisa ku tufuulay iiri ah, waa daahir masaajidka hadduu caro yahay qofka candhuufta ku tufo horta masjidka kafaara gud waa in la tiro hadduu dhulka yahayna hadduu caro yahay waa in la aaso waa in la aaso wa saasuu xadiis kale nabigu ku sheegay kafaara gudku inuu yahay duu marka uu yahay laakiin mutuleel ama shabito ama se gogol uu yahay waa in laga suuliyo marka hore in lagu tufaado hadda waaba xaaraam rawa الbukhaariyu can caaishaةa radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga midigta inuu isticmaalu nabigu jeclaa mastadaaca intuu awoodo intuu awoodo maxaa soo haray hadduusan awoodin hadduusan awoodin waa labo xisan maba awoodo gacantii midigta ahayd waa jiis ama waa ka go-anta de bidixdu wax ku qabsana markaas cudurdaaru leey labo sharcan uusan u awoodin waa midda xaafidku sheegay sharcan waa maxeen masaajidkii uu ka baxaa lama midig lama isticmaali karo masaajidka markaad ka baxayda qabqabqab adoo leh bix diinka waa lagu dhaqmaa qofku waa inuu fakeraa diinkii ku dhaqmidiisii waa inuu yahay qof fakeraya meeshaan xaa sharc u amr meeshaan xuu amr laakiin qof iska kaafilaho maqan oo iska socdo haddaad noqoto diinkii ku dhaqmi maydid markaad baxaydo midigta lama bixi karo lugta ah bidixdaad ka bixina masaajidka musqusha markaad gelaydo bidixdaad la gela harcigan maba awoodin macnaha harcigan kuu ogolayn haddaad diis iska siminaydo bidixdaad iskaga simen midigta maya haddaad kaadi iyo saxra iska tiraydo waa soo marnay darsigeenni alay bidixdaad isticmaaleen haddaad isajoonaydo bidixdaad isticmaaleen marka sharcan waxisan wixii aan la awoodin ma inta kale midigta loo isticmaala kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yuxibu mid jecel adtayamuna midigaysiga mastadaaca intuu awoodo fii shaanihi arrinkiisa kullihii dhammaantiisa fii duhuurihi dahaaro qaadashadiisa markuu weyse qaadana gacanta midigtaahu mayra marka hore kadibu gacanta bidixdaa mayra lugta midigtaahu lugaha mayra kadibu lugta kaloo bidixdaa mayra markuu qubaysanayo waa nagii darsiga xala ku sharaxnay dhinaca midigtaahu biyaha ku suba Ah, markuu madaxa qooyo dhanka midigtaahu ku shuba dahaara qaadashadiisa wa tarajuli shallaysigiisa marka shallaysayda soo bixi madax iska saar maa adiga waxa way qof muslimaha tahay tilaabtaad qaadayda waa inaad diinka waafaqda markaad shallada la soo baxdo dhanka midigtaad ka bilaabay nebi maxamed saasuu ahaa sala allahu calay wasalam midig wa tanacuri kabta markaad gashaydo midigtaad ku bilaabay lugta midigta aad gelinay markaad baxaydana bidixdaad ka bixini midigtaa kuna horayda kuna dambayn doonta qofkii marka aan sunnada ku dadaalin haddii laydhaha masaajidkan ka bax masaajidkan ka bax lugta bidixdaahaad bixini marka koobaad bidixda waa inay ka baxdaa masaajidka kabtana midigtaad horgeline ma yaqaan meelu ka bilaabo hmm. qofkaan sunnada awal ku dadaali jira bal adugu isfiiri lugta bidx bixiyaa layleey kabna ma geli karti arsaan yeela u le qof haddii saan yeelala waaba qof dadaalaya haddii kale isago qabqabuhu iska baxaba waxaa la rabaa marka kabaha meesha dhigo lugta bidixdaa bixi ha gelina kor saac midigtii soo bixi geli lugta midigtaa cagta markaad midigta gelido kadib bidixdii geli tartiibtaas u soco muslimaatay cibaadaad ku jirta adiga matid qof iska socdo wa tanacurihi marka saas kulli dharka waa saas markaa sarwaal gashan dad qamiis gashan gacanta midigtaa la gelina lugta midigtaaha la gelina mar walba midigta marka timaha la jara midigta ka bilow uu dhihi jiray nabigu sal allahu alay slm qofka tinta ka xira midigta adi ah. waxaa la rabaa qof mar kasta digtoon inaad ah, qof iska socdoo qaafila waa inaadan ahayn qof digtoon baraarugsan waa inaad si aad diinkii ugu dhaqanto rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can kacbi bni maalikin radia allaahu canh kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa qadima markuu ka soo galo min safarin safar bada'a bilmasjidi masjidkuu bilaabi jiray nabigu sala allahu calayh wasalam masaajidkuu bilaabi jiray markuu safar ka soo galo masjidku imaana waa ku tukaa fa sallaa fiihi waa ku tukan jira waa sunnadii nabiga tanada marka qofkuu safar ka yimaado gurigiisa waa inuusan tegino masjidka tago ilaa qof kastoo muslima masaajidkana waa ku tukan jiray gurigana waa ku noolaa soo maaha baytullaahigaad ku hormare beydkaaga ku hormari maydi labadan baydaad adiga meeshan ku leh masaajidkana waa ku cibaadaysan jirta kana waa seexan jirta baytullaahiga waa inaad ku hormartaa intaadan beydkaaga tegin nabiga saasuu ah sunnadii sala alla alay salaad laba ragcana waa ku tukeen xaafid wuxuu yidhi imaam nawowi wuxuu yidhi salaadaas maahan taxiyatu masjid waa laba ragcoo sunnaaho qofku markuu safar ka soo galo uu tukado oo masjidkana lagu tukado guriga laguma tukado wuxuu niyeysanayaa labadii ragco ragcatayni quduud labadii ragcoo soo gelidda inay tuu niyeysana taxiyatumasjidna markaasi uu noqonaya marka taasuna waa sunno kale oo qof inuu nooleeyo la doonayo waana shukri hadda ilaahay baa ku nabad keena inaad shukridaan la rabo rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllah rasuulka ilaahi salى اllahu calayه wasalam qaala wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii way u ducayne calaa axadikum qof inin ka mid ah maadaama intuu daa'im ku yahay fii musallaahu meeshuu ku tukaday alladii musallihii sallaa fiihu ku tukaday maa lam yuxdid intuusan xadainan weysadu ka jebin taquulu malaa'igtu waxay leedahay allahuma kfir lahu ilah u dembi dhaaf allahuma arxamhu ilah u naxariiso bukhaari wuxuu ka wariyay abi hurayra radia allahu canhu rasuulka ilaahay inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii waa u ducayneen calaa axadikum qof idin ka mid a ah, maadaama intuu daa'im ku yahay fii musallaahu meeshii uu ku tukaday meeshii uu ku tukaday meeshu waxay noqon kartaa masaajidka meel ka mida ah. waxay noqon kartaa guriga guriga waxaa ku tukanaya dumarkii waxaa ku tukanaya ragga cudurdaar kale oon masjidka imaan karin oo sharcigu u baneeyey guryaha labadaba musallihi waa soo gela dumarkii guriga ku tukada waa ku jira raggii oo cudurdaarka lahaana waa ku jira meeshuu ku tukaday qofku intuu joogo malaa'igta u ducayne waxay leedahay allahuma kfir lahu ilah u dembi dhaaf allahuma arxamu ilah u naxariif laakiin maxaa loola jeedaa fii musallaahu culummadu laba qowlay kaleyihi badanka culummadu waxay yidhaahdeen waa bartii uu ku tukaday oo ku sujudo ku rukuucay maalan guryaha waxaa sax ah sidii nabiga sala allahu alay waslm nadiisu ay ahayd sala allahu calayh wasalam meel lagu tukado in laga samaysto oo gabdhaha iyo ragga aan cudurdaar kale iyo salaatuleylka iyo salaadaha kaleo sunnada iyo lagu tukado gurigu meel salaadeed waa inu meel salaada loo cayiro day u suurtogelaydo dadka oo dadka odhan u suurtogeli maydo dadka gabal waa ku celin ama waaba keliba laakiin qofkay u suurtogelaydo meel salaada inuu ka samaysto meeshaas uu ku tukaday qofku inuusan ka dhaqaaqin hadduu ka dhaqaaqo malaa'igtu ducada waa ka joojinay masaajidkana meeshuu uga tukado waa inuu fadhiyo usan meel kale istaagin inta ka istaago meel kale waa inuusan tegin culammada gobol saas yidhahda haddii sidaas ay tahayna ayadu war maa qofku meeshuu ku tukaday hadduu fadhiyo salaada u tukadana ay sax aheed u leeyay ibnu abi jamr ay salaaddu qalad aheed malaa'igu ku ducayno salaad saxaa tukatay markaad ku tukatayna waa fadhidaa ducadaa kuu socta malaa'igta ducadeena waa mustajaabu oo waa la rajaynaya ahlucilmiga gabal waxay yihahdeen war maye musallaha waxaa loo jeedaa meeshii salaada loo diyaariyey masaajidkaad ku tukato masaajidkii aad joogtaa kama aadan tegin ama meeshii fadhi ama meel kale ducada waa ku soce gabadhii waxay ku tukatay gurigeeda meel salaad loo diyaariyey meeshii meel kamid ahay joogtaa waa u socee ducada marka waa inaan musallaha laga bixin meesha salaada loo diyaariyey musallaha waxay yidhaahdeen waa makaankii salaada loo diyaariyey ee maaha meeshii aad ku sujuudday maaha qowlkaasna culamada gabalaa yidhahdeen weliba xaafid ibnu xajar qowlkaas u iilanayo sharxa bukhaariga laakiin maadaama laysku waafaqsan yahay meeshaad ku tukatay haddaad joogto oo kan kale khilaaf ku jiro ixtiyaaq waxaa fiican meeshaad una joogto haddaan markaas arrin kale kugu adi saasaa fiican laakiin sabab kaa goynayaa jira sabab kaa goynaya jaabicada waa kanaan nabigu wuxuu ihi maa lam yuxdi waa intuusan xadain xadadku waa in aarya ka soo baxdo aaryada soo baxda malaa'igtiiba dhibee u ducaynayda ilaa nabigu sal اlahu alay waslam wuxu hi faina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'ada minhu banu aadam banu aadamku wuxuu ku dhibtooda malaa'igtuna ku dhibtoota weliba markaas nabigu wuxuu ka hadlaya urka daad markaa xadatay ee malaa'igtii waaba dhibtayba ha lagu ducayna adaaba dhibay marka ducada waa lagaa goyna meeshaas waxay uga hadleen fuqahada muslimiintu sideeda masaajidka dhexdiisii qofki inuu ku xadafo aarya uga timaad maxay tahay xukunkeedu shaaficiyadu waxay dhahdeen waa tarkul owlaa in laga tagaa habboon ma dhihin waa xaram xataa waa karaahiye ma gaarsiin ah, war waa laga fiican yahay laakiin shaki male haddii dad muslima uu ku dhibtoonayo in dhibka dadka uu xarayn dadka in la dhibaa ma banaan ah, dadka in la dhibo bay muxaqaq noqoto in dad muslimiin ku dhibtoonayaan ee dhibku ma banaana lama dhin karo waa iska mubaax ah, laakiin markaan dad ku dhibtoonayn markaas ayay tahay waa laga fiican yahy sababta keenayda waa laga fiican inay yidhaahdaan oo aysan dhihin waa xaaraanna masaajidka nabiga waa la seexa jir ah, dad tiro badan oo wada jiifa inaan qofna wax ka imaanna ma badno taasaa keentay inaan in xaaraam laga leexdo la dhihin waa xaaraam marka waa laga fiican yahay haddaan dad ku dhibtoon haddaad dad dhibto in dadka la dhibaa hadde ma bannaana dadka muslimiinta aan ula jeednaa in la dhibaa ma bannaana rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulullah rasuulka allaana tujiyey sala اllahu calayh wasalam ixdaa salaatay lcashiy galabka labadiisa salaadood mid ka mida qoraxdu marka irka dhexfartankiisa ka leexato ilaa ay dhacdaa laydhi cashiy labada salaadood waa duhurka iyo casirka labadaas mid ka mid aha nabiguna tujiyo qaala ibnu siriin wuxuu yidhi samaahaa salaada waa ii magacaabay abu hurayra midday aheyd walaakina siitu ana anaa halmaamay sidaasay u ilaalinayaan diinka anaa halmaamaye abu hurayra waa uu ii sheegay isagu qaala wuxuu yidhi abu hurayra fasallaa binaa ragcatayni labada salaadood waa afar ragco duhurka iyo casirka mid kasta waa afar ragco fasallaa binaa ragcatayni nabigu laba ragcuna tujiyey uma sallama waa salaamo naqsado salaadiiu ka bax manaa wuxuu u qaatay inuu dhameeyey wuu halmaamay faqaama nabigu waa istaagay ilaa qashabatin tiir xaggiisa u istaagay tiirkoo macruudatin lagu dadbay filmasjid tiir oo masaajidka ku dadban oon saas u taagnayna dadban uu inta u tegey uu ku tiirsaday markaasuu inta saas yidhi labada gacmood faraha saashu ku dhex geliyey oo calaacasha bidixdaa kor mariyey uu dhamanka midigtaana saaray arrintaasuu fakeray tuse waxay yidhahdeen culummadu qofka kaamilka ah ee iimaankiisa iyo taqwadiisu kaamilka tahay nuqsaanta cibaadadiisa gasha waa dareensan isagoon ogeyn xataa waa dareensan salaaddii laba ragca maqantay moogta mana xasuusto laakiin w culaysuu dareema culaysuu dareema marka saasuu nabigu yidhi salى الlahu alay waslm faqaama nabigu waa istaagay ilaa khashabatin tiir macruudatin lagu dadbay fi lmasjidi fataka waa ku tiirsaday calayhaa tiirkiiu ku tiirsaday kaannahu waxaad mooddaa qaldaan inuu calaysan yahay waa fakersan yahi inuu caraysan yahaad moodaa nuqsaantaasaa naftiisu ay dareensaneen mana oga nuqsaantu meela ka jiro wawadaca nabigu waa saaray yadow gacantiisa alyumna midigtaa calalyusraa bidixduu kor saaray wa shabaka waana isdhexgeliyey bayna asaabici farihiisa dhexdooda saas isku dhexgeliyey hadda haddana casharka gelay saas inaa ira iima banaano qof ogaada ee casharkaan ku tusaalayna hayla salaada cishaa inaan tukana rabno qofka markuu weese qaato oo uu soo aado masjidka laga bilaabo ilaa salaadu dhammaato ma bannaano inuu saas yidhaaho hadduusan markaas dersi ku tusaalayn nabigu dad waa ku tusaalayn jiray sia markuu ku tusaalayn ma bannaano weesada markaad weese qaadataa laga bilaaba oo aad masjidka usoo dhaqaaqdo xaggiisa ilaa salaada aad dhammaydo ma dhihi kartid saa waxaa tusaya xadiiska abu daawuudka iyo tirmidi oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa tawada'a axadukum fa axsana wuduu'ahu uma kharaja caamidan ila almasjidi falaa yushabikanna yaday yuusan gacmaha isdhexgelin yuusan isdhexgelin saas yidhi nabigu sala allahu alay slam fa innahu fii salaatin qofku mar hadduu inta weyse qaata masjidka aado salaaduu ku jira socodkan salaad ajarkeedu keena haddii marka waa mushabbah socodku salaadina waa mushabbahu bihi salaadu marka inaan saatan la dhihin ayada dhexeeda waa min baabi wla wa axra taaba ah, kasii daranta marka salaada dhexeeda in saas la yihahdo lama ogolo marka waxaa isweydiin leh nabiga sala allahu calay wasalam hadda salaadii laba ragcuu tukaday labaa dhiman soomaa salaadii ku dhex jireen ee muxuu sida u yii ee ma oga inuu salaad ku dhex jira sooma ka u haysta inuu dhameeyey saasaa lagu ambaana inuu dhameeyo u haystaa inuu u haystana hadeeraanba hadalka nabiga ka arki doona insha allah salawaat ullahi wasalaamu calayh nabiga labadiisa gacmood inta isdhexgeliyey uu saas isku saaray washabaka wa isdhexgeliyey bayna asaabici wawadaca wuu saaray khadahu dhamankiisa dhamankiisa daankiisa dhamanka alaymana midigtaa calaa dahri kafihi calaa ashiisa dhabarkeeda calaa casha alyusraa bidixda waa sidaas marka calaa casha bidixdaa dhabarkeeda udaanka midigtaasaa saas wa kharajad way baxeen asracaanu dadkii degdegi jira dadka masaajidka markii salaada la tukado dad degdeg u baxaa jira dadna way iska tasbiixsadaanoo waa iska tukadaanoo way iska sunnaystaanoo waa daaca baxay haddii salaadii la tukaday xaaraan kuma dhicin ogaada wa xaaraana kuma dhicin haddii salaaddii la tukaday mid tuugsanaya istaagay markaasu wuxuu rabaa dadku inaysan ka tegin bal qofkaas fiiriya dulmigiisa bal waxaas fiiriya dadku inaysan ka cararinuu rabaa oy meesha u joogaan uu tuugsado markaasuu yidhi hadda ka hor aanin nadar galay shardiguu galay wuxuu nadar ku galay sadaqo inuu shaydaan siiyo haddii ilaahay dantiisa u oofiyo ilaayow dantaas haddaad ii guddo shaydaan aan sadaqo siina uu yidhi dantiisii alla u guday nin shiiquu u yimid oo oh, shiiqoo nadaraan galay waxaa nadar ku galay ilaahay hadduu dantayda ii gudo inaan shaydaan sadaqo faraha ka saaro sadaqadii waa tan aaw shaydaan ku jooga shiiqiyaa wuxuu u fadwooday kii tuugsa ayaa sheegay wuxuu yidhi masaajid salaada laga baxay bannaanka istaag kan ugu horreeyo soo baxa si waa kaasaa shaydaan dadkii qof walbaaba salku mutaw sir balkan ugu horreeya ha noqon haya isiiya isiiya isiiya u leey bal fiil waxaas meeqa dembi u ah meeqa dembiu ku jira kow ma bannaan tahay nader in lagu galo shaydaan wax la siiyo haddii qofka jahli ku jiro oo uu nadar ku galo oo yidha ilaahay nadar waxaa shaydaan aan wax siiyo nadarkaas in la oofiyaa ma bannaanta ma bannaana waa xaaraan nabigu wuxuu uhi ma nadara an yacsiya allaha falaa yacsi qofkii shardi ku galay inuu ilaahay caasiyo yuusan nadarkaas oofiy fiiri ma shiikh loo tagaa yidhi shaydaan sadqaha la siiyo been badano fiiri midda laba dembiga kale qof muslima oo masaajidka ku tukaday uu leey waa kan shaydaanka bal dembiga kale fiiri intaas wuxuu yeelayaa haw xallu sii maxay adduunya dad dab ku rid waa midii tahriib keentay marka dadka baxaa waa un laga ajar badan hadda dadka haayo ajar badan laakiin ma dembaabi bal nabiga inta salaada bixiyayuu deg deg maalin u baxa bal fiiriya arrin muhiimoo jirtuna u baxay soo ma jeed marka wa kharajad way baxeen asracaanu dadka degdega min abwaabi اlmasjidi masjidka albaabadiisii ka baxeen faqaaluu waxay yidhahdeen qasurat salaa salaaddii waa la gaabiyey malaha waxay yidhahdeen afartii ragca labaa laga dhigay labadii kale ilaahay waa laga riday waa la riday riwaayadaha gabalnahan waxay leeyihiin istifaamay ka dhigaya aqasurati sala warma salaaddiyaa la gaabi laba ragca waata la tukaday su-aal ahaan wa fi lqowmi qoomka nabigu tujiyey abubakrin ayaa ku sugnaa wa cumaru ayaa ku sugnaa fahaabaa way ka hibaysteen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan nabiga siday uga hibaysan jireen u jeclaayeen u weynay jireen inay la hadlaan waa ka hibaysteen waa ka hibaysteen wa fi lqowmi ragga nabigu tujiyey rajulu nin ayaa ku jiray rajul koofiya dayi gacmihiisa duulu dhirir ku sugan yahay nin laydhaa gacma dheere ninkaasaa ku jiray ninkoo yuqaalu lahu la yidhaah dulyadayn gacma dheere qaala ninkiya wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo annasiibta maadaa halmaamay am qasurati salaatu mase salaadiyaa la gaabiyo ilaahayaa laba ragca ka riday salaadiyo laba laga dhigay qaala nabi wuxuu uhi lam ansa ma aanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin hadal maxduufaa ku jira meesha oo macnuu ku oo waa maxeen fii dannii wa cilmii wa اctiqaadii aniga siday ila tahay ma halmaamin mid wuu hubaa midna wuu malo fiiri inaan la gaabin waa u ogi maxayna waxyi loo soo dhiibay nabigu ma halmaamo diin ilaahay u soo dhiibay dhex kuma halmaamo ma bannaano inuu halmaamo mana dhicin weligeedba laakiin shayga uusan xasuusan waa halmaansanyi marka waa maxeen lam ansa ma aana halmaamin fii danni aniga sida ilata wa ictiqaadii oo aan aaminsana ma aanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin ayada tan waxa weyn waa saas markuu saas yiriyu ninka yidhi alla ilah waa halmaantay waa aad halmaantay faqaala nabigu wuxu uhi dadkii kalu weydiiyey hadalkan salaadii ana lagu jiraay o laba ragcaa la tukaday ama waa duur ama waa casr labaan dhiman faqaala nabigu wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn sidaa dulyadayn sheegaya miya arrintu oo salaadiya qayb maqanta faqaaluu dadku waxay dhaha nacam haa waa wiil hadal buud waxaasna waa wada hadal salaada dhexdeeda lagu wada hadla culummada markaa labay ugu kala qaybsan yihiin bedelkoodu shaaficiyadu ka mid tahy waxayna hadalkaas hadda ma bannaana hadalkaas hadda ma bannaana laakiin maalikiyada a'imo badanoo ka mida waxay leeyihiin waa bannaanyah haddii si kale loo xasuusin waayo imaamku hadduu wax halmaamo subxaanallahi ad leeda laakiin subxaanallahi markaa tira hadduu ku fahmi waayo subxaan maalan qofkaanu wuxuu ka tegey rukuuc subxaanallahi yaa tirisu waa sujuud subxaanallahi yaa tirisu waa istaag inaad taa waa rukuucaa maqan salaadda rukuucaad ka ta hele intaas ma ku gurayo hayla waa maslaxadii salaada laakiin shaaficiyadu ma ogolo laakiin xadiiska firi fataqadama nabigu waa hormar ma la soo bilaabin salaadii labadii ragcohoo la tukadaa labadii kale lagu daro maxaa yaele hadalkan la hadlaayey limaslaxati salaa u ah fataqadama nabigu waa hormaray fasallaa wuu tukaday maa taraka wixii uu ka tego labada ragco ahaa uma sallama waa salaamo naqsaday uma kabara sujuudu sahwigii salaamta kadibu la marka qofku salaadii oo wax ka dhiman yihiin hadduu salaamo naqsano oo uu markaas xasuusto oo intii kale la yimaado sujuudu sahwigu waa ka dambeeya salaamta markaas shan suuraa nabiga ka sugan oo qaarna ka horeeyo sujuud salaam naqsiga uu ka horeeyo qaarna uu ka dambeeyo inta nabiga ka sugan sidii nabigaa la yeelay inta kale culummadu waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa salaa tako qaarna waxay leeyihin waa salaamta kadib qowlka raajixa waa labadaba inay bannaan yihiin laakiin midii nabiga ka sugan sidii nabiga la yeelay sal اlahu alay sida tanoo kale laba ragcoo kaa dhimanaad salaamo naqsatay waa xasuusatay labadiiaa tukatay salaadda inta ka baxdaad kadib suusahwiga la imaanay ila waa sidii nabiga sal اlahu alيه wasalam uma kabara allahu akbaruu nabigu yidhi wasajada waa sujuuday mila sujuudii sujuudiisii mid la mida ow adwala ama midka dheer uma rafaca kor usoo qaaday ra'sa madaxiisa wa kabara allahu akbar u waa fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey uma kabara kadibu allahu akbar yidhi wasajada waa sujuuday mila sujuudi sujuudiisii mid lamida ow adwala midka dheer uma rafaca kor usoo qaaday ra'sa madaxiisa wa kabara allahu akbar u yidhi fa rubbamaa waxaa la arkaa sa'aluuhu inay weydiiyeen uma sallama kadib nabigu ma salaama naqsaday fayaquulu wuxuu dhahayey nubitu waxaa la ii sheegay waxaa dhahaya ibnu siriin waxaa la ii sheegay anna cimraan ibna xusayn qaala inuu yidhi uma salama waa salaamo naqsado kadib waa salaamo naqsaday nabiga sala allahu calayh wasalam maadaama sujuudu sahwigu ka dambeeyey salaamtii ayadana salaamay leedahay marka wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina mxamed